alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi salى allahu alayhi wala alihi wasaxbihi wasalam kitaab annikaax waxaynu ka soo baxnay kitaabu lbuyuuc kitaabkaa dib aad u muraajacaynaysaa insha allah su-aalo aynu iska weydiin doonaan way jiri doonaan maalmaha qaarka kitaabu nikaax ayuu yahay waxaynu ku jireen mucaamalaadka marka hore cibaadaadka iyo mucaamalaadka ayuu fiqiga loo qeyminayey marka albuyuuc waa mucaamalaadkii dadka dhex marayey nikaaxa isaga laftiisa waa mucaamalaadka markaa nikaaxu waa guurka asalka culimada luqadda waxay dhahay kelmadda luq ahaan waa addamu waa shay matalan la isku keeno oo kale er, carabi ahaan kelmadda markay isticmaali jireen laakiin dee istilaaxan waxa looga jeedaa waa ijtimaacun beyna alrajuli walmar'ati calaa wajhin maksuus siday culamada qaarkood ka cabireen waa inay kulmaan nin iyo gabadhi calaa wajhin maksuus laakiin weji dee cayimanoo meher iyo waxyaalo dee shuruud la dhigayo oo sidaa ay markaa dee ku midoobayeen nikaaxa wuxuu ka mid yahay min sunan ilambiyaa ambiyada ilaahay subxana wa tacaala wuxuu leeyahay wajacalnaa lahum azwaaja wa dhuriya nebi maxamed baa saa loo sheegay axaadiisana waynu arki doonaa waana xikmada ilaahay subxana wa tacaala bani aadamka ay ku tarmayaan oo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yihi min nafsin waaxida buu idinka abuuray marka hore wabaha minha rijaala wa nisaan kaiiriin marka ilaahay baa ka tarmiyey dad fara badan oo rag iyo dumarba in ilaahay u awooday iyadoon guurba dhicin dadku inay dee abuurmaan sida ilaahay subxaana wa tacaala u abuuray nabiy llaahi aadam biduuni abin walaa umin nabiy llaahi ciise u abuuray biummin faqad min ummin faqad xawa u ka abuuray feedhii nabiy llaahi aadam wakhalaqa minha zawjaha wabaha minhuma rijaala kahiira wanisa ilaahayba subxana wa tacala markaa xikmada uu kaleeyahay ka mid tahay in tarankii iyo tafiirtii bani aadamku uu sii jiro oo dabeetna markaa sidaa u sii jiraan guurka xikmadihiisa tarankaasaa ka mid a ah, waxaa kaloo ka mid ah alisticfaaf inuu qofku doonayo inuu dhowrsoonaado maadaama ilaahay subxaana wa tacaala bani aadamka ku dabeeceeyey ashahawaat malaa'igtu way ka duwan bani aadamka jinka iyo insiga bay ka duwanta oo iyagu ilaahay subxaana watacaala kumaba dabeecayn waxaa loo yaqaana ashahawaat inay wax inay cabaan inay hamoodaan waxaasi kuma jiro sababgood ba ilahi laa yacsuuna allaha ma amarahum wayafcaluuna ma yamruun waxaa kaloo culimadu ay tilmaameen markaa de waa kuwa kasoo saara bani aadamka wanaagsanaada iyo malaaigta saalixiinta malaaigta keebaa fadli badan ambiyada marka laga reebo culimo badan ba waxay rajaxeen in saalix bani aadam bani aadamka kuwooda wanaagsan ay malaaigta ka fadli badan yihin waayo waxay dhahdeen malaaigta iyaga waxaanay ka tegeen lagumaba dabeecayn marka horeba wax ku jiraba maaha laakiin makhluuqii lagu dabeeceeyey naftiisu waxaanay dooneysa naftiisa kaantaroolay shahawaadkii ka kaantaroolay ayaa afdal minhum ka fadli badan ayay culimo badansa nikaaxa xukunkiisa guud ahaan waa sunne culimada in badan oo kamidiina waxay idhaahdeen alaxkaam alkhamsa shantii xukunba u maraya qad yakunu waajiba waqad yakunu mustaxaba waqad yakunu muxarama waqad yakunu makruha waqad yakunu mubaaxa axkaamta uu maraya loo yaqaan alaxkaam alkhamsa alaxkaam altakliifiya oo waxa weeyaan qofka masalan haysta wixii uu ku guursanayey awoodi karaya guurkii jidh ahaan naftiisa uga baqanaya xaaraan inuu ku dhaco wixii uu ku guursanayena haysta waxaa ku waajibay culimada kaasoo kale inuu guursado qof isagu maalan aan naftiisa xumaan uga baqanaynin oo hadduu iska joogo marka aan er wax dhiba dareemeynin laakiin ubad iyo wax lamida doonaya mustaxab bay noqon karta muxaram waxay noqonaysaa marka xaaladdu salaan qofkii uu xanuunsanayo oo kale oo xanuunada qaarkood ku yimaado qofka awooddii jir meesha ay ka baxayso oo mutaciniinka kii la odhan jira o kale iyo dadkii sifada laha ilaa intay ka bogsanayaan o kale makruuh waa qof aan naftiisa uga baqanaynin xumaan inuu ku dhaco wuxuu ku guursadan aan haysanin marka waa u banaan tahay laakiin dee waa laga wanaagsayay bay xaddaan qoraysa oo aayaddii qur-aanka ayd baa ku dabaqmaysa oo waliyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allahu min fadlih iyadoo ka aan haysana naftiisa xumaanta uga baqanayaba aayaddu ay ku saabsantahay markiisa hore markeeda hore mudaaxi waa markaa qofku aanu matalan aanu ubad hadduu doono markaa ubad baanu ujeedin ambadaba uu iska yahay laakin arrintaasi iskaga mubaaxtay ubanaantay si kastaba noqotee asalku waa inuu suno yahay sunno marka laleeyahayna sunaha ambiyada marka laleeyahayna waa dariiqadii ambiyada looga jeedaa oo sunaha dee marar badan baa la idlaaqaa ognahayo mar sunno waxaa looga jeedaa marka matalan sulufiq oo kale la joogo inta badan culimada waxay adeegsanaa sunaha he muqaabil almakruh soo maha ayaa looga jeedaa waxaanan waajib ahayn laakiin marka lagu leeyay sunada nebiga waa muqaabil kitaab wey waa dariiqadii nebiga waajib bay noqon karta waay markaa guurku islaamku aada buu dhiirigeliyey maadaama xumaantii lagaga hortegayo ilahay baa yihi subxaana watacaala walaa taqrabu الzina inahu kana faaxishata wamaqta wasaaa sabiila buu ilahay istabadhi walaa taqrabuu azina ha u dhawaanina xumaanta zinada la dhaho inahu kaana faaxisha waa dhaqan xumo wasaa sabiila wadaahaanna way xumaado waxaa ka dhalan kara iyo ubadka ka dha ka dhalanaya waxaa lamidkaa iyo qadiicatu rax waxaasoo dham iyo qofka akhlaaqad xumada ama dhaqan xumadaa bartaa inaanu guurka xalaasha xaggiisaba u kicin waxyaalahaas ma ka marka dee ilahay makhluuqa kama dhigin sida xoolahoo kale kal ancaam kama dhigine eh, wuu karaameeyey markaa guurkii waa la dhiirigeliyey maadaama dhowrsooni ay ugu jirto labadii qofba rag iyo dumarba wax kastoo carqalad ku noqonayana waa laga saaray meesha wax kastoo carqalad ku noqonaya in qofkii maal lagu xidhay iyo maalkii inuu awoodi karaya inuu shaqeystay de intaa meharkii wax lamida kooban mooyaane lakiin waxyaala badan dee dadkeeni hore gaar ahaan ay samayn jiraanba imikuba la sameeyo oo qofkii in lacag badan laga qaaday wax lamida ah. iyadoo ay u banaan tahay qofkii inuu wax bixiyo haduu doono aanay xaaraan ka ahayn curfiga iyo waxyaalaha sida ay jiraan waayo guurku waa cibaado markaa ah. mar hadduu wax kaantiiba marayo waa in la fahmo inuu yahay cibaado ilaahay loogu dhawaado oo markasta qofkii ilaahay buu ugu dhawaanaya xataa mubaaxa markuu noqdo ajar buu ka helayaayoo waaa haddii la mubaax taa markaa qowlkaa markaynu qaadana ashar bu qofkaasi kuleeyahy shay kuma jiro waayo wasiilo hadduu noqdo mubaaxu shay kale asharkii buu kaheliyay waa la dhiirigeliyey guurka islaamku aad buu dhiirigeliyey waa si xumaanta laga hortago lakin gaaladu guurka ayay in badanoo kamid ahi xumaan u yaqaanaan xumaantana wanaag bay u yaqaanaan in badanba waxaynu ka maqalnay lamaanaha ereygaa lamaana markay adeegsanayaan dad badan oo muslimiin way iska adeegsadaane iska ilaali lamaanaha amba guur xalaalaha isku qabaan amba si kale ha u saaxiibaane waxay odhanaya labaatan sane wada socdaanoo kuwa hadda nasaarada sheeganay kuyaan diin ba haysan iska dhaa labaatan sano amba soddon sane wada joogayaanoo markay gebagabaday marayaan ba odhanaya kiniisaddaanu tegaynaayo haddaanu ismexersanay ya waxaa kaloo in dhiiri gelinayaan xumaanta zinada la dhahdo waxay le labada qof hadday iyagu raalli kale yihiin dee wax dhiba ma kufsi un baad maqasheen iyagoo ka sheekeeya miyaad aragteen iyagoo xumaan kale ka sheekeynaya maya xoogaasuma iyagu ka sheekeeya iyo kufsi wax lamida lakin waxa labada qof hadday raalli kale yihiin diintooduna way xaaraam yeesheen lakin dee bay ka tegeen oo qaar aan diintoodii ku dhaqmeynin oo kuwa noocaas bayn inaguna muqalidin unoqonayna dabeetna si tartiib tartiiba ah ayuu inoogu soo faafaya dhaqankoodii xumaay ee aan wanaagsanayn oo islaamku wuxuu dhiirigeliyay in gabadh wax ka badan la guursado ayuu baneeyey bale marar badan waxaa laga ya wanagsanta sidaas oo dhinacyo badan marka laga eego rag iyo dumarku way kala duwan yihiin gabadhii mar way umuleysaa mar uur bay sidaa mar sifooyin kale ku sifaysantahay ninka waxaaso dhan ku iman maaya de dabeetna si aanu meelo kale ugu beerberin ba islaamku u baneeyey waxaa kaloo ka mid ah dee taranka laftigiisiibaa halkaa ku jira oo ka imanaya waxaa kaloo kamid ah inta badan sidii la daraaseeyey ee daraasaad kamay badan aynu ku maqalnay ragga iyo dumarku inta badan waxaa tira bata dumarkii oo asbaabo badan baa raggii keenaya inay ka tiro yaraadaan xagga dhalashada waa iska xigmad lahayo aqlabka dumarkaa tiro badan marka dib loo eego qoysaskeena iyo dadkeena marka imika saa dib u eego dhinac kale raggii xagga dhimashada marka la eego waxaa la sheegay ragga dhimashada ku badan xanuunada inta badan dadka dila dumarkaa uga adkaysi badan meelo badan ragga dagaalada iyo rabshadaha dhacay inta badan ama jihaad laftigiisa jihaadkii saxdaha iyo de waxyaalaha kale xataa dadka dhex maraya inta badan ayaa ku dhinta rag baa ku dhimanaya marka dee dumarkii kalena markaa guur bay de u baahaya iyadoo labada jeerba isdaacada lagu xidhayo iyo cadaaladda lakin fankixuu maa daaba lakum min الnisaai mathna wa hulaaثa wa ruba fain kiftum fawaaxidat marka xaaladu waxa weeyaan waa xaalado kolba ilaahay xikmadiisa xikmada shareecadu amba hanoo hanoo daahirto amba inoo daahirin amba aynu ogaana bimacna amba inaan ogaanin de waa xikmad cajiib oo aad iyo aad waxyaal dheeroo layaab badan dhalinyarta inay guursadaa way wanaagsanta haddaad adigo cilmigiina baranaaya dee arrintaasina ay kuu suurto gasho dee waa wax waxaagii wax lagugu dara <laughs> miyaan ahayn waa isla doorashay ilaah <laughs> haddii intaa nin kale lagugu daro haddii kale dee aayaadka qur waa lagu dhaqmayaayo waliyastacfif aladiina la yajiduna nikaaxan xataa yuqniyahum allahu min fadli saa awgeed guurka iyo cilmiga isma diidaan lakin waktiyada marar badan waxaa laga yaabaa in de cilmigii oo kale uu qofkii ka gaabiyo way dhici karta axmed maxamed wuxuu yihi radi allahu eh, raximah llah ragga waxoogaa dabaabnimada ku yaraagay wa ayaa ku nafisayey waxa ii idinko dhalinyara tide waxbaa kasii warurinay waxa uu yihi ma tزawajtu ilaa bacda اlarbaciini ya uma razq allahu khayra kaiira hadal saas a afartan jir kadib ma guursaday buri ma tزawajtu ilaa bacda اlarbaciin haddana ilahay khayr bigu arsaaqay bui dee dhowr iyo toddobaatan buu ku dhintay oo inankiisii saalix iyo cabdullaahi iyo kuwa kutubta kasoo wariyay dee ad aragteen iyo kutu culimada ah ee cabdullaahi ibn imaam ibn axmed assunna kitaabka lala leeyahay wuxuu sheegay xaaskiisii inay soddon sano wada joogeen wama khtalafnaa fiiha kelima buuri kelimadna iskumaanaa khilaafay dee dadkaasi maha malaaig <laughs> soddon sano aan wada joognay buuri oo oh, umu cabdillaah haye kelmadna iskumaanaan khilaafin marka axmed bin maxaa dib dhigay cilmiga ku raagay cilmigu intaa ku mashquulsanaa ragga qaarkoodnama way guursanba sheikh islaam ibn taymiya iyo imaamu nawowi abu isxaaq ashiraasi iyo raggaas shekh islam ibn taymiya ma guursaba isla marka guurku de waa sunna haddaba in la guursadaa baa sax lakin waxaan uga socdaa dad baa laga yaabaa hamigoodi ba inuu cilmi iyo meelo kale u noqday marka haddaba guurku maadaama saa suno yahay wanaagsan yahay wax hebel imika laga yaabo inay uhaboon tahay baan hebelkaa kale aan uhabooneyn oo dee hebelkaasi wuxuu ubaahan maanta sidaasuu waxi awoodi karaya hebelkana inuu xoogaa yaro diyaargaroobu ubaahan yahay almuhim soomaalida waxay hahdeen wax lagu tala xumoobo guur baa u wanaagsan <laughs> haddiiba ay dhacdo qofkiiu isagoo waxba aan haynin xataa guursado khayrun baa ka doona khayrun ba wax lagu tala xumoobo maxay dhahdeen wax lagu tala xumoobo guurba oo wanaagsan ayay yidhaahdeen ka soco wa can cabdillahi bni mascuud radi allahu canhu qaal qaala lana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ya macshar ashabaabi man istadaca minkum ilba'ata falyatazawaj fainahu aqadu lilbasar wa axsanu lilfarji waman lam yastadic facalayhi bisawm fainahu lahu wija mutafaq caleyh wa can cabdillahi bn mascuud radi allahu canhu qal wuxu qaala lana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu nagu yihi ya macshar shabaab dhalinyarooy somalia saas may noqonaysaa dhalinyartan isku timiye man istadaaca ka awooda ee minkum idinka idin ka mid ay annikaaxa guurka awooda falyatazawaj ha guursado fa inahu maxaa yeelay faa'iidadiisi buu sheegaya sababeyntiiye aqaddu wuxuu u u laabid badan yahay lilbasri oo indhihiibu qofki laabayaayo dumarkii egeegi maayo uu ku dhowr dhowrsoonanaya wa axsanu waxaan u ilaalin badan yahay amnacu oo uu difaacaya lilfarji xubintii iyo qofkii inu xumaan kale u beydho waman lam yastadic ka aan awoodin ka aan awoodin facaleyhi bisawm maxaa ku waajiba ah? sawm fainahu soomkaasi lahu isaga wijaaun wuxuu yahay kaasirun lishahwatihi dhufaan buu yahay oo soomaliya saasay noqonaysa waa neefka markaa awrka oo kale la xiniyeysiibo amaba markaa waxa weyaan eh, la xididka laga dilo si aanu u tarmin ayaa wajaaga ayay kelmadu asalkeeda mutafaq caleyh xadiiskan macruufka ah cabdillahi bn mascuud dhalinyartii saxaabada ayuu kamid ahaa muhaajiriintii buu ahaa rasuulka alay sla slam wuu laasimay cbdillahi bn mascuud isagii iyo hooyadii waxay islaameen wakti hore markaa waxay dhahdeen raggii saxaabada islaameen waxaanu islaameyba cabdillahi bn mascuud iyo hooyadii waa qoyska nebigun bay kamid yihiin baan islaamay isagu mu ahayn qurayshta waa qabiilkii la odhan jiray hudayl cabdillahi bn mascuud alhudali hudayl horena waynuu sheegnaa waa qabaailkii carbeed ee xagga aftahannimada iyo hadalka aadka ugu horreeyey imaamu shaafici markii uu doonayay inuu luqadda iyo ku horu maro uu iyaga ka soo bartay waana cadnaaniinta ka midi ah. lakiin cabdillah ibn mascuud wuxuu ahaa ina yaroo dhalinyaro ah oo reer maka adhiga u raaca ilaahay qur-aanka ayuu cod wanaagsan ku siiyey oo raggii qur-aanka xiftiyey kuna codka wanaagsanaa siduu rasuulka ugu bashaariyay calayhi isalaatu wasalaam qofka doonaya qur-aanka iyo baraya inuu akriyo ibn umi cabdin sidau akriyaya ha u akriyay bu nebig ala sla sla wa cabdillaahi ibn mascuud marka cabdillahi mascuud iyo cusmaan bin madun iyo saxaabadina waa raggii guryaha nebiga tegay e midkood ay yidhahdeen weligama guursan mayno wax ah. abu hureyre oo kale isagana iyo rag kale waxay u tegeen rasuulka cismaan bin madcuun iyo baa waxay rasuulka inay sameeyaan dhufaan inay isdhufaanaanba oo si ay cibaadadii iyo jihaadka ay ugu gaan maadaama aanay wax kalea ka guursadaan adhaysa rasuulku ka diiday alayh salaatu wasalaam dabeetna waxay dhahay saxaabadu falow adina lahum lakhtasayna hadduu rasuulku u ogolaan lahaa iyagana annaguna sidaasaan usamayn lahay arrintaas waxay ka hor dee tarankii iyo xikmaddii ilahay kala ahaa bay ka hor imanaysaa meesha ka baxaya laakiin si kale oo lagu daweeyo uu rasuulku sheegay alayh salatu salaam oo ka aan awoodin bui bisawm soomkaana inta badan qofku markuu joogteeyo weyaan markuu soomka muddo wado qadiyadaasi waa dawr nebigu sheegay calayh salaatu wasalaam culimadii hore sida lasoo wariyo malmalka geedka la idhaahdo ayay cabbi jireen marka dee cilmiga baranaya inay ku dadaalayeen oo soomaalidu markay ama dadkuba dee carabtii ma cid markay doonayaan awrku inuu da- furo ayay geedkaa ku shubaan malmalkaa laakiin waxaa la sheegay haddii la badsadana inuu qofkiiba ka tegsiin karaba hawsha taa laftigeeduna dee waa hawl kale man istadaaca ayuu yihi soo maha rasuulka ala sla slam maxaa ku baxay ka aan aan albaata albaaata waa waa annikaax waayo falita zawja ayaa caddaynayso laakiin baa-adu waa maxay guurkii laba arrimood baa markaa ka suurtagala xaggii jir ahaan iyo xaggii dhaqaal ahaan culimadu labada qowl bay ku fasireen marka qoloba dhinac bay ku tegeen waxa xoog badan qowlka odhanaya waxaa looga jeeda takaaliif atakaaliif azawjiya waa meherkii iyo mas-uuliyadii inu qaado maaha qofku markaa inu lacagun gacanta ku hayo keliya waa inuu xoog reerkiisa u shaqeyn karaya waanu dayacayn midda wey marka waxaa caddaynaya in takaaliif zawjiya looga jeedo iyo kharashkii looga jeedo xadiiska idanta baa fasiraysa waayo rasulku muxu ui waman lam yastadic fa calayhi bisawm taasaa dee sii caddaynaysa haddaanu jin ahaan u awoodeyn de mabu yidhahdaan wama lam yastadif aleyhi bisaw fa inahu lahu wijaan bu yidhahda rasulku alayh isalaatu wasalaam faa'iidooyinkiisuu sheegay aqadu lilbasar waqul lilmuuminiina yaquduu min awsaarihim wayaxfaduu furuujahum labadii arrimood ba halkan markaa ku sheegay aqadu wa afcalu tafdiil axsanu xisnigu waa dhufayska iyo ilaalishahaanta marka xumaantiibuu ka ilaalinayaa eegmadii iyo xumaantii kalaba an anas bn malik radi allahu canhu an nabiya salى allahu alayh waslm xamid allah ilaahay buu mahadiyey wa ahnaa calayhi ammaantiina wuu usoo celceliyey wa qaala wuxu uhi laakinii ha yeeshee ana usallii anigu waan tukadaa wa anaamu waa seexdaa wa asuumu waa soomaa wa uftiru waa afuraa wa atasawaju nisaa dumarkana waan guursadaa faman raqiba qofka naca can sunatii sunadeeda qofka naca falaysa minii aniga iga mid maaha ay falaysa calaa ariiqatihi wa sunatihi sunadayda kuma taagna kaasi mutafaq aleyh xadiiskana waa xadiiskii intan ka dheeraa ee saxaabada rasuulku iyagoo jeclaa rasuulka ala sla slam cibaadadiisa inay sameeyaan amba ay kaba kordhiyaanba ayaa intay rasuulka la joogaan caleyh salaatu wasalaam way ogyihiinoo way arkayaan salaadu tukanaya iyo lakiin markuu gurigiisa taga dee habeenkii u cibaadaysanayo ma garanayaan tiibay doon inay soo ogaadaanoo dhowr nin baa israacay ilaa saddex nin oo la sheegay in cabdillahi ku jireen dabeedna markaa gurigii markay tegeen waxay wareysteen xaasaskii nabiga wareysteen ama rasuulka cibaadadiisa ka warramayna dabeetna waxay u sheegeen rasuulku marna inuu tukado marna uu seexdo sifooyinkaa u leeyahy dabeetna kaanahum taqaaluuha ba xadiiska ku jirtay waxaad moodaa inay yareysteen maxay yareysteen cibaadada nabiga alayh isalatu wasalaam oo waxay idhahdeen isaga way iskaga filantay waayo isaga dembigii hore iyo iyo kii dambeba waa loo dhaaf inaga miyaa laynoo dhaafay waa maya haddaba inagu aynu kordhina cibaadada markaa nin baa aan wuxuu ku qaatay wuxuu yihi anaa usali lail walaa anaam anu waan tukanay waan habeen o dhan salaad baan utaagnaanayaayo seexanba maayo hurda iyo waxaan kale isdinin midna wuxuu ihi waan soomanaanayaay oo afuriba maayo midna wuxu uhi dumar iyo guur iyo waxaana faraha ban ka qaadaya rasuulku markuu maqlay calayhi isalaatu wasalaam saddexdii nin amba intii raggii arrintani ka dhacday umuu yeedhin keligood laakiin rasuulka khudbad buu furfurtay calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu sheegay waa maxay ragga sidaa lihiin anigu sidanaa yeelaa buu nebigu uhi alayhi salaatu wasalaam si saxaabadii kalena ay qadiyadda u qaataan weyaan manuu magacaabin iyagu hebel iyo hebel iyo hebel ma odhanin culimo badan waxay leyihin aayadda ilahay hi ya ayuha aladiina aamanuu laa tuxarimu ayibaati ma axala allahu lakum walaa tactaduu in allaha laa yuxibu lmuctadiin aayaddaasi inay kusoo degtay saxaabadaa iska xaaraam yeelayay waxyaalaha qaarkood oo tani qadyadan ay ka mid tahay marka inaga maanta waxaa inoo daliila wa atazawaju nisaa inuu rasuulku yihi waa sunadayda iyo dariiqadayda nebi maxamed cid ka fadli badan oo ka cibaado badan oo ka khayr badanina ma jirto cid si kastood samaysan ma gaari karti markaa guurku inuu d cibaadada kamid yahay ba halkaan laga qaadanaya iyo dariiqada oo tabatulka waxaa la hahda waynu arki doonaa atabatul waa alintina can zawaaj guurka in laga goo inaanay banaanayn bidcadana ay kamid tahay maslada weyna xadiiska ku jirtaa waxay tahay hadduu maanta qof habeen o dhan ma taagnaanaya bidcu ku dhacay hadduu yidhaha maalinto dhan waan soomananayna bidcu ku dhacay hadduu yidhaha guurkaba cibaadadan uga tegaya waan ku mashquulaya kaasina waa lamid haddaba niyad wanaagsan saxaabadana miyay lahaayeen mise may lahayn su ka jawaaba niyad wanaagsan may lahayn khayr un bay islahayn soo maha haddana rasuulku ma niyadooda wanaagsan waana cudurdaaraya lakin wuxu uhi faman raqiba can sunatii falaysa minii waayo qadiyadan doonaya ina hoos ka xariiqnoo ah bidcada waxaa la idhaahdaa asalkeedaba niyad wanagsan ka timaadaa qofkan bidcada samaynaya isma laha wax qalad ba badan uu xagaaji buu isleeyahy sidan ay noqoto marka ha ku dagmin wallaahi niyada anu khayrun baan ujeeda amba dadkan niyadoodu way wanaagsan tahay waa kala laba hana u turin adigo aan isaga qofkii si kale baan waxba yeelaynin haddana rasuulku ma oran waa saxaabadeediyo waan iska fahmi doonaa iska da lakin wuu ka hadlay rasuulka aleyh isalaatu wasalaam ila diintiibu ku ilaalinaya inagana wayn ku intiasan waxaa kaloo laga qaadanaya marka khudbadda la bilaabay abahda la bilaabayo in ilaahayna la mahadiyo saliga nabigana lagu akriyo xamdiga hanana waa tii la marka waa takraarulxamdi amaanta in lasoo celceliyo in alxamdu lilah naxmaduhu wanastaciinu eryadaasoo kale rasulka alay sla sla in jira waa ammaan hanaagaas markaa khudbada kasoo la bilaabayo xataa darsiga ha noqotee in xamdiga ilahay lagu bilaabo barakaa ku jirta ana nabiya sala la ala sl xamid allah waatna caleyh waqaal lakina ana usali waanam waasuum waufir waatazawaju nisa waman raqib can sunati falaysa mini wa canhu anas waxaa laga wariy qala wuxu uhi kana rasuulu llahi sala allahu alay sl rsulka waxaa yamruhu mid amra bilbaati binikaaxi horey nuusoo maray erga macnihiisu isaayah guur amri jiray rasuulka alay sla slam wayanha wuxuu diidi jiray can itabatuli ka goyidda nahyan shadiidan diidma aada u daran wayaquulu wuxuu odhan jiray tasawaju guursada alwaduuda gabadha kalgacarka badan ee dhinkeeda jecel alwaluuda dhalmada badan inii anigu mukaahirun waan idinka badsanayaa binkum idinka alambiya ambiyada oo ummadiinan ummaddan tira badsanayaa si ay ummadaha kale uga tira bataan yowma alqiyaamati maalinta qiyaame rawahu axmed oo saxiib ibnu xibaan muxuu idinku yihi xadiiska dacafahu lalbaniyu aw xasana waay xadiiskaasina waa xasan wallahu aclam siduu u badan yahay marka xadiiska waxaa ku jirta kana yamuru bilbaati wa yanha can itabatu altabatul muxuu ahaa alinqiaac can zawaj maryama albatul midkana marka leeyahay waa ti aan guursanba weligeed wey macnaheed atabatul markaa uu diidi jira weliba nahyan shadiida diid maad u daran waxaana xaqiiqa ah qofka ala guurkan iska daynayaa aakhirka inuu xumaan kale u bayri doono hadduu xitaa marka marka badan saa go-aan ku qaato in badan ay saa ku socoto marar badan in badan oo kamid ah ficilkaa xadiiska hore ku jiray faman raqiba can raqiba can maxay ahayd haddii fii laga dambeysiyana ah, waad garanaysa manhe falaysa mini hore inu soo maray oo falaysa calaa dariiqati gaalnimo ma gaadhsan waa lakin kabaairta mararka qaarkood dadda kabaairta way noqon way noqon karta gaalnimo noqon karta kaana rasuul lahi sal la ala sl rasulku waa ay binikaax guurka wayanha wuxuu diri jiray can nahyan shadiida wyqul wuxu ohan jiri tزawaju alwaduud alwudu wa alxub اlkhaalis alwaduud waa almuxababa ilaa zawjiha waa gabadha zawjkeeda jecel marka haddii dee meeshii ilaahay subxana watacala wuxuu inoo sheegay wajacala baynakum mawadata wa raxma soo maha qoyskii baa jiraaya dee marka arrintaas alwaluud ee dhalmadeeduna badan tahay waayo uu sababeeyey dhalmada badan wuxuu u danaynayo inii mukaahiru bikum اlumama bikum alambiyaa yowma alqiyaamati oo ambiyadii mid walba wuxuu la soo xaadirayaa sida aynu xadiiska ku hayno cidii raacday nebi maxamed ba alayh salatu salaam u badan xagga atbaacda markaa dee qofka guursadaa dhinac kale tarankii ummadda ayuu kordhiyay bay noqonaysa oo ni niyadda wanaagsan bay kamid tahay qofku markuu guursanayo inuu ubad iyo dhowr soonaan iyo waxaasoo dhanba inuu niyada geliyo ayaa loo baahayay ajarna markaa saasuu kaga helayaa waayo waxaa laga yaba inaan isweydiino gabadha dhalmada badan le maxaa lagu garanaya waa kuwa culimadu ka jawabay maxay ihahdeen de waa eh, cidda ku xeersan baa leegaya inta badan gabadhu hawooyadeeda iyo walaasheeda iyo habaryarteeda iyo waa way la mid tahay markaa bal kuwa hore ayaad u fiirfiirsanaysaa wey walahu shaahidu cinda abi daawuud wanasaa بن bn xibaan ayda min xadiisi macqil bn yasaar xadiiskana shaahid kalena u leeyahy oo u markhaatiya وعn abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiyi salى الlahu alay sl qal uxu tunkaxu lmaratu haweeneyda waxaa loo guursadaa liarbacin liarba liarbacati umuurin aw liarbaci khisaalin afar arrimood baa loo guursadaa limaalihaa ay liajli maalihaa maalkeeda awgeed baa loo guursadaa walixasabihaa dunteeda amba maqaamka iyo mansibkay taagan tahay baa loo guursadaa walijamaalihaa quruxdeeda loo guursadaa walidiiniha diinteeda la guursada fadfar ku guuleyso oo gacanta ku dhig adigu haddaad tay abu hureyra bidaati diinta diinta leh taribat yadaa gacmahaagu ha boorhoobeene gacantaadu ha boorhoodo oo macnaheedu yahay taftaqir idaa lam tattabici nusxa macnuhu saasuu noqonaya faqiir ha faqiir noqo haddii aad talada qaadan weydo marka waa erey canaanaho aan xaqiiqadiisa looga jeedin turaab taribat aturaab waa ciidin marka miskiinan da matraba so aayadda qur-aanka may ahayn waa soomaalida qof idha qofkaasi ama dadkaasi beerkay dhulka ku hayaan maxay uga jeedaan aada bay u baahan yahin soo maaha dee matraba waa miskiin booloobay oo macneed ama gaajo awgeed ah ba kici waaye marka haddaad talada qaado weydo taribat yadaag guurka dhinac kale xadiiska inuu soo noqonaya faqriga wuu la dagaalamo guurku waxyaalaha umada waxyaalaha faqriga lagula dagaalamo waxaa kamid ah guurkaa kamid ah salafkiiba qaar jireen ka guursada faqriga ina odhan jireen lamana hayo si culimadu leeyihiin qof guurku uu sabab ugu noqday inuu faqiir noqdo dee qof si kale wax ku dhaceen oo asbaabo kale ku yimaada mooye nin yidhi maalintii aan guursaday buu faqriyay bilaabnay haye mala haya haddaad dadka guursaday wareesato iyo dadka waaweyn berigii aan guursaday shaqo badan maan haynin berigii saasaan ahaa mar alla markii gabadhaasi waan mid kheyr qabta bay ahayd oo <laughs> de waa ti futuuxaadku un ay furmeen waay haddaba dadku markay dumarka xulanayaan dumarku markay xulanayaan raggu iyo dumarku inta badu kala duwan yihiin dumarku sida aqlabka ah sida qaalibku ma laga warramaya sida aqlabka ah dumarku iyagu xaggaa iyo haye waa dhamaystira de buuxi meelaa banaan ah, xaggaa iyo lacagta <laughs> nimaa gacanta ishaare <laughs> xaggaa iyo lacagta iyagu maalkay eegayeen ya raggiina sida faraha badan waxaa laga yaabaa jamaalku inuu de u xooga badan hadduu xoogaa isleeyahay iska yar waxaa tahay meel hoosaad tahay oo dabaqo hoosaad joogtaana waxaa laga yaabaa inuu is ihahdo gabadh ma garanaysa adiga eh, de magacaaga kor qaado reer hebela ya ka yar guurso inuu is oo <laughs> isku yar kabarahoo laga yaabo xaggaana taasina waa dhici kartaa haddaba rasuulku mu ohanin alayh isalatu sla si dadka qaar u fahmaan afartaa midkood ku eega maaha xadiiskaa maa macnihiisu lakin wuxu waxaa loo guursadaa waaqicu rasuulka ka warramay alayh isalaatu wasalaam xadiisku macnihisu waa saas dadku sidaa iyo saa iyo saa iyo saasay yeelaane adiga laakiin taladaan ku siinaya waa diintaas waayo intan kaleba haddii aanay diin tukabaynin dhib baa ka iman karta bay maalka waxaa dee loo barta inuu ninku yahay isagu الرiجاaل qwاmuna عlى النisاء bma fضل الlah bعdهm عalى bعdi وbma anfquu min amwalihim ilahay baa raggii taladii iyo qawaamadii u dhiibay waxaa kamid ah asbaabta waxaa kamid ah maalkay bixiyeen marka isagii baa la yihi quudin samee haddii iyadii markaa ay noqoto ta wax biilinaysa dee waa dumar oo maalintii doontay odhan kartaa waar orada bustahaaga qaado adeerona dhaaf markaa ninkii meeshaa u ku bahdilaanaya soo maha adeer bistahan aad la timiye doorada banaanka ula baxay waay xasabkiina xasabku nasabka uu ka duway waxbuu la wadaagay lakin xasabku waa maxay waa gabadhu magacay leedahay waalidkeeda oo meel sare taagan qabiilkeeda deegaankeeda wax saasoo kalea ah weyaan xasabka oo magac lagu eegto lama diidin in meel wanaagsan la egto taa lafteeda ma aha lakin way ku egtaa dadba xaggaasu ka eega taa laftigeeduna waxaa laga yaabaa gabadhaasi inay iyaduna isla weynaato oo ay isla kibirto qofkan ba ay iska sareysiiso oo dabeetna guurkaasi wau suurtogeli waayo sidii dhex martay saxaabigii loodhan jiray zayd bin xarisa iyo zaynab bintu jaxsh falama qadaa zaydu minha wadran zawajnaka waayo nin asalkiisii hore addoon ahaa la xoreeyey walow dhinacnaba maha noqda lakin addoon ahaa ayaa dee gabadh meel sare taagan rasuulku guriy alay slatu slaam saxna ah way ahayd lakin haddana dee nolosha way u suurtageli weyda ku adkata taa laftigeed qofku waa inuu dee qiimeynaya guurka si aan huraarkiisa uga burburin quruxda laftigeedina waxaa laga yaabaa haddii aanay diintaa wadan iyadoo dhalinka gabadhi soo jeedi karto inay kibirkaa laftigeeda inay meelo kale u beedho waxyaalahaasona u iman karaa quruxda laftigeedu waa wax baabi'i kara oo markaa muddo la joogo dee qofkii wuu baabi'i karaa markaa waxay waxaa lagu mahmaahaa man wadaka fii amrin walla cinda inqidaaihi man wadaka fii amrin qofka arrinkugu jeclaadaa walla cinda inqidaaihi markuu walla uu iska tegaya cinda inqidaaihi ha marka uu dhamaado haddii maal lagu eegtay dee maalintu faqiir noqda amba waxba waayo waa iskaga tegeysa quruxda laftigeeda hadduu ninku gabadhi quruxda ku hagaagtay dee markay xoogaa da- ah noqotay gabowdaa laga yaaba inu hahdo iskaga tagaba de waxaaso dhan baayba kale laakiin diintu waa rasmi iyado wax gurguraya maaha waa dhaqankii akhlaaqdi intanna kolley ka madhnaan mayso gabadh diin leedahay xasabna way leedahay maalka laftigeeda way ilaalinaysa waxyaalahaas oo dhan marka rasuulka ala sala slam wuxuu aada u dhiirigeliyey in diinta laga dhigto raqam waaxid ta koobaad in laga dhigto diintu markaa may tira maaha inay islaam tahay oo keliya de waa farqiba udhexeeya imika diinta islaamka iyo gaalkii gaaladii iyado dee ma banaanaba guurkeedu kitaabka ahayn lakin waxa laga warran waxa weyaan dhaqankii diintu waa dhaqan iyadoo muslima baa laga yaabaa dee dhaqankii diintu inay wax badan ka maqan yihiin oo dhinacyada kale laga eegay rag marka raggaa inta badan dee guurka iyagu dalbada oo dumarka dee la hadla way adagtahay dumarku inta badan iyadoo aanay xaaraan ahayn si arki doono lakin dee dumarka iyagu xaggooda inta badan arrintaasi kama timaado iyada laftigeeda waa lamid inay diintii ku eegato mar haddii isagiba la yihi iyadina waa lamid an abi hurata radi allahu anhu an nabiy sala la ala sl uu tunkaxu lmaratu waa loo guursadaa liarbacin afar baa loo guursadaa marka waaqica laga limaaliha walixasabiha walijamaaliha walidiniha fadfar adaf waa shay marka lagu guuleyse guul helo ku guuleyso bidaat diin mar taa hesho waad guuleysata wey addunya wa khayru mataaciha almarأة الصالحة taribat yadak mutafq عaleyh maca baqiyati السبعة xadiisku waa mutafq عaleyh shantii kalena way wariyey wey macnaheedu toddobada intii kale soo hadhay oo ah imaam axmed iyo afartii sunantuba wa canhu abu hureyre waxa laga wariyay ana nabiya sala la alay sl wuxu idaa rafaa ay hana-a markuu u tahniyadeynayo insaanan qof idaa tazawaja markuu guursado qaala wuxu odhan jiray baaraka allahu lak ilaahay haku bara kuu barakeeyo wabaaraka calayka adigana ha ku barakeeyo wajamaca baynakumaa dhexdiina ha ku kulmiyo adigiyo sawjadaada fii khayrin khayr ha ku kulmiyo rawaahu axmedu wاlarbaca waصaxaxu tirmidiyu wbnu khusayma wbnu xibaan ana nabiya sala la ala slm kaana waxaa idaa rafaa birafaa'i walbaniin bay iskugu tahriyadan jireenoo rafaa waxa weeye waa alwiaam walwisaal carabta waxay isku tahriyadan jireen markii hore birrafai walbaniin waa halkay soomaalida ka odhan jireen wiil iyo caano wiil iyo iyo caano marka iyaguna inamayo inaad weligiin wada joogtaan halkan imika markaa rafa oo hana rasuulka ducadiisana haddaba wixii o dhan maka ku isla fuuqsatayoo baaraka allahu laka ilahay adiga haku barakeeyo wabaarak hakuu barakeeyo waxaana sida laka wabaarak caleyka adigana haku barakeeyo barakadu korkaaga ha ahaato iyo ficilkaaga iyo hadalkaaga iyo qowlkaaga dhexdiinana ilaahay khayr ha ku kulmi jumciga marka waa ducada qofka loogu duceynayo guursadaa tahniyadaasi iyadoo hadallo kalena la odhan karo laakiin sunnaha waa kan nebiga aleyh isalaatu wasalaam macno ballaahan way koobsatay barakaduna waa khayr badan iyo wanaag badan oo jiraya wallahu aclam wabilah tawfiiq wasalaamu calaykum